الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeennii labaad ee kitaabkeenii safwat zubad lilimaam ibnu raslaan calayhi raxmat ullah muqadamatun fi cilmi اlusuuli qaala annaadimu raximah اllahu tacaala awalu waajibin cala alinsaani macrifat اlilaahi biistiqaani والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات فشهوة النفس مع الذنوب مجيبة قسوة القلوب وإن من أبعاد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النيات حيث تخلص فصحيح النيات قبل العمل واتي بها مغرونة بالأول وإن تدم حتى بلغت آخرا حزت الثواب كاملا في الآخرة ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تكمل من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليرحل وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل waayahay awalu waajibin cala alinsaani macrifatu lilaahi biistiqaani sheikhu xaggan wuxuu kaga hadlayaa muqadamadii weeyaane muqadamatun fii cilmi alusuul cilmiga usuulka la yidhaahdo usuuluddiini waa usuululfiqi buu ka hadlaya laba asal buu rabaa inuu muqadamadan ku yara sharaxo usuuluddiin buu kaga hadli doonaa barnaamijka ee cilmiga loo yaqaano usuuluddiinka usuuluddiinku waa cilmiga caqaa'ida ka sheekeeya weeye alcilmu bilcaqaa'id addiiniya can iladilati alyaqiiniya cilmul usuuldiin baa la dhahaa waa cilmiga caqaa'ida ka warama oo ka sheekeeya weeye caqaa'iddaasoo lagu gaarayo adilada yaqiinta tilmaamaysa marka waxba hoos ugu degmayna cilmigaasiyo cilmiga usuululfiqiga waa garanaynay buu rabaa inuu xaggan ku sharxo sheikhu caqiidadii ku hormaro wuxuu yidhi awalu waajibin waajibkan ugu horeeya calal insaani insaanka korkiisa waajibkan ugu horeeyaahi oo laga rabaahi macrifatul ilaahi allah jiritaankiisa inuu ogaado weeye macrifatul ilaahi macrifatu wujuudil ilaah ilaahay jiritaankiisa inuu ogaado weeye shaqada koowaad iyo waajibka koowaad biniaadanka laga rabo bistiiqaanin yaqiinnimo la jirankeed inuu ogaado alle jiritaankiisa weeye waajibka qofka ugu horeeya ee laga doonayo waxaa weeye in allah subxaana wa tacaala uu qofku barto macrifatullah ay macrifatu wujuudihi weeye alle jiritaankiisa qofku inuu ogaado adiladana uu ku ogaado si yaqiin ah oo aan shaki lahaynna uu ku barto alle jiritaankiisa alle waxyaabaha u waajibaya inuusan nid lahayn inuu alle uu yahay akoonkan abuuray tilmaama ma garanaysaa ayaadkiisa adildilada caddaynaysa ee jidho inuu ogaado inuu ogaado waxyaabaha alle laga anfinayo inuu cid la siman ee jidho in laga anfiyo cid cibaadadiisa la wadaagtay inay jidho in laga anfiyo laga diido marka macrifatullah waxaa soo hosgelaya wujuuduhu alle jiritaankiisa qofku inuu ogaado laba inuu ogaado maa yajibu lahu wixii u waajibayay alle oo loo sugayey iyo wixii laga anfinayay labadaba ogaanshaha alle ogaanayana bistiiqaanin yaqiinsasho le jirankeedna inuu ogaado waa shaqada koowaad qofka laga rabo inuu alla subxana wa tacaala ogaado marka koowaad wa nudqu ku dhawaaqidii bishahaadatayni labada shahaado lagu dhawaaqayay uctubira waa la shardiyey lisixati liimaani liajli sixati liimaani iimaanku inuu saxiix noqdo daraaddeed ayaa shardi looga dhigay miman cid baana loo shardiyey ku dhawaaqidaas qadara awoodah dhawaaqi shahaadada in sadaqa waa hadduu rumeeyo iimaankii alqalbu qalbigu hadduu rumeeyo weeye wanudqu dhawaaqidii bishahaadatayni lagu dhawaaqayey uctubira shardi baa laga dhigay shardi weeye buu yii sheikhu raximah allahu tacaala oyay shardi u tahay lisixati liimaani iimaanku inuu ansaxa daraaddeed laamtaas liajli wey liajli sixati aliimaani iimaanku inuu ansaxo darteed ayaa hee shahaadada in lagu dhawaaqo maxaa laga dhigay shardi inay u noqoto yeena dhawaaqaasa shardi u yahay miman qof qadara awooday yacni qofkii awooday shahaadada inuu ku dhawaaqo yaah iimaankiisa inuu saxiix yahay si loo ogaado waa inuu ku dhawaaqaa shahaadadii wey macnuu waa sidaas goormay shardi noqonaysaa dhawaaqa shahaadadu in sadaqa waa hadduu rumeeyo iimaankii alqalbu qalbigu hadduu rumeeyo weeye shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamay madhabkii ashcariyada ilaahay sheikha u naxariistee raximahullaahi madhabkii ashcariyada buu ku tilmaamay oo dooddu waxay ka taagan tahay mas'aladan mas'ale caqiidaha weeyaanoo mas'alatul iimaan baa la dhahaa mas'alatul iimaan maxaa iimaan la yidhaahdaa shiikhu wuxuu ku tegey sida beytka ka muuqata iimaanku inuu yahay in sadaqa alqalbu qalbiga hadduu hee yaqiiniyo qofka qalbigiisa hadday gasho wixii nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu la yimi oo waxay ahaa inuu rumeeyey tawxiidkii inuu rumeeyey nebinimadiisii inuu rumeeyey aakhira in la soo saaraya inuu rumeeyey soo ma garanaysa yaah salaadaha waajib inay yihiin khamsada inuu rumeeyey sakadu ina waajibtaa rumeeyey qalbiga hadduu gashto intaasaa ku filan qofka iimaan shiikhu saasuu qabaa waayahay shahaadateynku maxay yihiin shahaadateynku iimaanka ka mid ma ahee muxuu ku yidhi maxaa weeye shardi bay iimaanka u yihiin warkaa ma ku dhacay oo waxay ka dhigan dhigantaha tusaale ahaan adoo yidhi salaada maxay leedahay shuruudiyo arkaan soo ma laha shuruuddu salaadda miyaa ka tirsanta maya shuruudda salaaddu salaadda kama tirsanaa ee maxay u yihiin waa shay halbeeg tusinaya inuu hee inuu ansaxay tusinaya in qiblada loo jeesto salaadda ka mid maaha salaaddu maxay weye salaad maxaa la yihahdaa aqwaalun wa afcaalun mubtadaatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi salaad maxaa la yidhahdaa waa ficillo iyo hadallo allaahu akbar ka bilaabanhaya assalaamu calaykum nahee marka istiqbaalu qibla kuma jidho satru kuma jidho warkama ku dhacay marka shuruudu salaati waa shardun lisalaati ee maahan juzun min asalaati maaha qaybka salaaddii ka mid ahee ma shiikhu sidaasoo kale wuxuu ku yidhi shahaadada in la shahaato ashhadu an laa ilaaha ila allahu liya lagu dhawaaqo iimaankii ma aha ka mid maaha maxaa weeye shardun lisixatihi inuu ansaxo bay shardi u tahay arrinkaasna waxaa qaba madhabkii ashcariyada weeye oo ashaacirada qabta shiikhuna saasuu ku tegey raximah allahu tacaala oo wuxuu aaminsan yahy iimaanku waa qalbiga qofkii inuu waxan ka rumeeyo inuu ku dhawaaqa hee kuma khasbana warkaa ma ku dhacay laakiinse madhabka saxda ah ee ahlu sunnuhu qabaan imaamkii aimadii afarta ahaydna laga soo gaaray madhabkaas imaamu shaaficina uu ku tegey waxa weeye iimaanku tasdiiqulqalbi keliya ma ahee iimaanku saddex arrimood buu ka kooban yahay kow tasdiiqulqalbi qalbiga in laga rumeeyo labo wa iqraarun billisaani carabkana in laga qirto shahaadada lagu dhawaaqo wa camalun bihi camalkiina in lala yimaado saddexdaas oo isku tegay ayaa iimaan la yidhaahdaa ee iimaan lama yidhaahdo keliya hee qofka qalbiga qofku qalbiga inuu ka aaminsan yahay keliya iimaan lama yidhaahdo warkaa ma ku dhacay welidaa weye imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waskanuu fasiixa jannaati kitaabkiisa umka wuxuu ku soo wariyey inuu yidhi ijmaacii saxaabada iyo taabiciintu waxay ahayd yah ijmaacii saxaabada iyo taabiciinta iyo intii ka dambaysay wuxuu ahaa ana aliimaana iimaanku inuu yahay qowlun wa camalun wa niyatun iimaanku inuu yahay qowl ashhadu an laa ilaaha ila allaahu ah wa camalun iyo camal in lala imaanayo oo arka salaadii iyo soonkii kulli iimaanka ka tirsan yihiin iyo waniyatun niyadda wax lagu qabanayo tasdiiqi ah in la rumeeyo iimaanka in la yimaada marka imanku saddexaas ka kooban yahay marka muxuu ku daray imaam shaafici raximahullah laa yujziu waaxidun min athalaathati bilaakhari saddexdaas mid ka mida kuwa kale kama gudayo waa in la wada helaa saddexdiiba imaamka imaamka saddexdaasa la yidhahdaa imaan lama yidhaahdo hee tasdiiqulqalbi keliya iimaan marka maxaan lahaynaa shiikhu shiikhu shiikhu suu yiri waan ka leexanaynaayo ah shahaadateynku shardii bay u yihiin dhihimayna maxaan leenahay waa shatrun min aliimaan waaye ee shardun maaha warkaa ma ku dhacay yah shahaadateynku hee shatrun juzun min aliimaani weeye shardun liliimaani maaha warkaa ma ku dhacay intaasaan taqriirinayna insha allahu tacaala imaamku marka waddadii ashcariyadu maray waana culimo waaweyn ilaahayna subxaana wa tacaala khayr badan baa u rajaynaa raximahum ullahu askanum fasiixa jannaat laakiinse madhabku saxda ahi waxaa weeye imaamku inuu saddexdaas ka kooban yahay waana madhabkii culimmadii waaweynaa ee haddii madhabka shaaficiya aan haysanaa soo maah imaamu shaafici maadaama madhabkiisa aan haysanno fiqiga uu ka qabay kii uu diinta ka qabayna haddaan raacno dee laftigiisu laynkii saxda ah. maxaan leynaa markaa dee shaaficiyaan nahay farcan waa aslan farcan waa aslan farcan waxa weeye wixii fiqiya ah, waa farcan wa aslna waxa wixii ictiqaada ah. marka shaafici baan ku raacayna labadaba markaa ma ku dhacay meel dhexe hee oo shaafici ka sokaysay caqiidada ku raaci mayno wanudqu dhawaaqidii bishahaadatiin lagu dhawaaqaya uctubira shardi baa looga dhigay masaladaas waana saa u fahamtaa shardi maaha waa shadri uctubira shardi baa looga dhigay yaa shardi baa laga dhigay shahaadateynka in lagu dhawaaqo lisixat liimaani iimaankii saxiixnimadiisii daraaddeed bay shardi u noqotay minman cid buuna shardi u yaha qadaraa awooda yacni qofkii awooda inuu ku dhawaaqo inuu shahaadada ku dhawaaqo shardi ba u tahay si iimaankiisii saxiixnimadiisii magaranaysaa ay u sugnaato marka ki aan awoodin ka waran kii akhraska ahaa iyo dhegaha la'aa iyo wixii la halmaalay haddee laa yukallifu allaahu nafsan heeh ilaa wascaha weeye ayagu markaa iimaankii qalbiga ku hayeen yah hadday ishaaro iyo magaranaysaa ku daraan intaas baa waxay noqonaysaa nudqigii booskeedii buuxinaysa intaasaa nudqigii booskeedii buuxinaysa in sadaqa alqalbu qalbigu hadduu rumeeyo weeye haddii qalbigu hee rumeeyo weeyaan wa yakuunu wuxuu ahaanayaa iimaanku bil acmaali bisababil acmaali acmaasha daraaddeed iimaanku wuxuu noqonayaa daa naqsin nuqsaan mid u saaxiiba wadaaka maalin iyo dhammaystiran mid u saaxiib ah ayuu noqonayaa wy warkaama ku dhaca xaggana wuxuu shuqogala mar hadduu taqriiriyey iimaankii qofka qalbiga inuu ku sugayo annaguna aa ku darnay iimaankii qalbi kusugidiina waxaa loogu darayaa qowlun billisaani wa camalun biljawaarixe yaah inta markii laysla helo iimaankii waxaa ku dhacaya nuqsaan iyo ziyaada ku imaanaysa see ku imaanaysaa sheikhu wuxuu yidhi acmaasha qofku la imaanayo ayaa acmaasha hadday yaraatanana iimaankii uula yaraanayaa hadday badatana uu la badanayaa wayakuunu wuxuu ahaanayaa huwa iimaankii weeyaane bilacmaali bisababil acmaali acmaasha daraaddeed daa naqsin nuqsaan mid u saaxiib ah iyo wadaa kamaalin dhammaystiran hee mid u saaxiib ah ayuu noqonayaa weeyaan oo qofku markuu dee wanaag sameeyo ilaa daac fekero makhluuqaadka alle ka fekero ma garanaysaa daaca u kordhaysa markuu daaca la yimaado maxaa u kordhaya iimaankiisii baa kordhaya oo waa taa garanaysaan liyasdaadu huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniina liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim say iimaan u kororsadaan soo maahayn say iimaan hee u korarsadaan dee marka iimaanku uu kordhayey maxaa ka soo horjeeda mar hadduu wax kordhayaan maxaa kasoo horjeeda nuqsaanna way imaanaysaa way macnuhu mar haddii wuxuu kordhayaan nuqsaanna hee way imaanaysaa wa idaa maa unzilat suuratun fa minhum man yaquulu ayukum zaadathu haadihi iimaanan marka waxaa ka fahmaysaa acmaashay daacada markay badatana iimaan qofkiiba u kordhaysaa hadday yaraatana nuqsaan baa imaanaysa mar haddii markay qur-aanku nuqsaan ma sheegin laakiinse mar hadday ziyaado ay timaado dee nuqsaanna hee meeshii way ka dhalanaysaa wey markaa maku dhacay wakamar yakuun wuxuu ahaanayaa bilacmaali bisababi ilacmaal iimaanku daa naqsin nuqsaan mid u saaxiiba wadaa kamaalin iyo kamaal hee mid u saaxiiba marka iimaanka saddexdiisii noocba kii qalbiga ku jira tasdiiqa ahaa yaqiintii qalbiga ku jirtay laftigeedu way kala saraysaayo yaqiintii nebi maxamed uu qabay oo iimaan yaqiinta ahayd iyo yaqiinta qof annaga naga mida uu qabaa iskumid iyo suqiiqiin hee ma aha way kala saraysaa yaqiinta laftigeeda maxaa kaloo kala sareeya dee qowlun bilisaanki baa kala sarey dikrigii qof dikri badan samaynaya iyo qof aan dikriba samaynayn dee waa kala saraynayaan soomaa camalun biljawaarix daacaadka camaasha laga sameynaya jawaarixda laftigoodu way kala saraynayaan qikaa daacad badan wuu kaa sareeya xagga iimaanka nafacana allaahu bihi haddaba haddii laguu sheegay iimaanku inuu intaa yahay yuqsaan iyo ziyaadan ayaa ku timaado maxaa lagaa rabaa fakun ahow haddaba min al iimaani iimaanka xaggiisii waxaad ahaataa fii masiidin siyaadsasho mid ku dhex sugan ahow wa fii safaa'i alqalbi qalbiga daahirintiisana waxaad ahaataa daa tajdiidin mid cusboonaysiin u saaxiiba mar la arko fa kun waxaa ahaataa min al iimaani iimaankii xaggiisii fii masiidin mid siyaadsada oo hee wax ku kordhiya noqo weeye wa fii safaa'i alqalbi qalbigii daahirintiisina waxaad ahaataa iyada laftigeeda daa tajdiidin cusboonaysiin daahirintaa la cusboonaysiinaya hee mid u saaxiiba noqo weeyaan mhm. qofku markasta waxaa laraa qalbigiisa inuu ka warhayo eh, qalbiguu daxalaysanayaa raan baa koraya mir daxal baa koraya qofku markaa in waatuu nebigu alai slam tilmaamay qofka hadduu dembi ku dhaco nukta fii qalbihi nuktatun sawda sooma ahayn qalbiga waa dhibic midoo baa la saaraya hadduu toobad keenoo istikfaarsado waa laga tirayaa haddii kalena dembi kale hadduu ku daro mid kalaa la saaraya ilaa marka dambe uu noqdo ma garanaysaa meel madow uu noqdo weeyaan marka safaaculqalbi in lagu dadaalo weeye iimaanka siyaadadiisana waxyaabaha korinaya in lagu dadaalo weeye waxyaabaha nuqsaaminayana in magaranaysaa laga ilaaliyo weye sheikhu marka wuxuu ku tilmaamayaa fakun kun ahaw min al iimaani iimaanka xaggiisa fii masiidin siyaasasho mid ku dhex jira ahaw wa fii safaa'i qalbi qalbigii daahirintiisina waxaa ahaataa daa tajdiidin mid heeh u saaxiib ah ma garanaysaa cusboonaysiin oo maxaa lagu daahirinayaa maxaa lagu cusboonaysiinayaa maxaase lagu kordhinayaa iimaanka bikathrati salaati bisababi kathrati salaati salaad badan darteed mid iimaankiisa ku kordhiya daahirinta qalbigana ku cusboonaysiiya ahow iyo wadaacaati daacaadkii badnaansho ay badan yihiin daraaddeed iyo wa tarki maa shay ka tegiddii darteed linafsi nafta u sugnaaday oo min shahawaatin naftu waxay jecleed ahaa naftu hee waxay jecleed ahaa marka bacda bikatka waa sababtiiyo markuu ku yidhi fakun min aliimaani fii masiidin iimaanka xaggiisa mid siyaasada noqo maxaansee u siyaasinaya bikahrati salaati salaad badan darteed mid ku siyaadiya noqo iyo wataacaati wa bikathrati daacaati daacad badan darteed iyo wa tarki maa iyo wa bitarki maa shayka tegiddii dartii mid ku siyaadiya noqo linafsi nafta u sugnaado min shahawaatin naftu waxay jecleed ah waxaasoo dhan qofka daacaadkiide salaadu waa ka mid oo maadaama haalib ee tahay ayadu saasuu shiikhu markaa u tilmaamay weeyaan ilan daacaadka salaaddu way ku jiraa soo maa yaa wakaa fa shahwatu nafsi nafta shahwadeedu naftu waxay jeceshahay maca dunuubi dembiyo la jirankeedna xaal ay tahay shahwatu nafsigii muujibataani kuwo waajibinaya weeye labadaasi qaswata alquluubi qalbigu qalbi angeg ama qalbiyadu inay angegaan mid heeh quluubtii angegeedii mid waajibinayso weeye laba arrimood baa qalbiga angeganaya buu ku yidhi kow shahwatu nafsi naftu waxay jeceshahay inaa u yeesho labo dunuubna inay kuu raacdo naftu waxay jeceshahay iyo dunuubtii naftu ay doonaysay naftu waxay jeceshahay dunuubba u badaneh iyo wixii naftu doonaysay oo dunuubta ahaa shahwatu nafsigii iyo dunuubta dad suka raacaani muujibataani waa kuwa waajibinaya qaswata alquluubi quluubtii angagoodii bay waajibinaysaa wey way keenaysaa yani muujib way keenaysaa wey waxay keensanaysaa qalbigii inuu adkaado fa shahwatu nafsi naftii jeceelkeedii waxyaabihii ay ka helaysay maca dunuubi dunuub la jirankeedna xaal ay ahaatay shahwatu nafsigu muujibataani labadaasi kuwa waajibinaya weeye qaswatal quluubi qalbigii inuu adkaado oo angego quluubtii angegeedii kuwa waajibinaya keensanaya weeye marka muujibataani ay keensanaya weeye keensanaya quluubtii adkaato weye markaa mar haddii quluubta adkaatay idan meesha alla uu eegayo subxaanahu wa tacaala waxa weeye in allaha laa yandur ilaa suwarikum walaa ilaa he abdaanikum xadiis macnihiisu saasu ahaa walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum soomaayn meesha nebigu meesha alla eegahaya waa qalbige qalbigii adkaaday ka waran xaggee baa alle ka jooga xaggiisa waa tan wa inna min abcadi wa ina abcaddana waa la soo wariyey soo maa wa ina min abcadi quluubi nnaasi quluubta bini aadanka kan ugu fogi quluubta bini bini'aadanka kan ugu fog min rabbinaa iyo xaggiisa quluubta kan ugu fogi rabbigii alraxiimi ee naxariista gaarka ah ee naxariisanahayay yaa qalbun waa qalbi qalbigaasoo qaasin angegay qalbi angegay baa ugu fog hmm. quluubta waxaa ugu dhow alqalbu saliimu aayadda qur-aankaad maxay ahayd ilaa man ata allaaha biqalbin saliim haa marka qalbigaa saliimkaabaa ugu dhowo qalbiga ugu fogna waa qalbiga angegay qalbun qaasin weeye marka wa ina min abcadi quluubi nnaasi wa ina min abcadi quluubi nnaasi intaba isku idaafaysanta marka meesha ugu dambaysa kasoo qabanaysaa waina min abcadi quluubi nnaasi dadka quluubtooda quluubtaa kan ugu fogi saasaa dhahaysaa ina min abcadi quluubi nnaasi dadka quluubtooda quluubtaa kan ugu fog min rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa rabbigeeni alraxiimi ee naxariisa lahaa qalbun weeye maxaa weeye qalbun weeye qalbigaasoo hee qaasin adag weeye oo angegey wuxuu kusoo angegeyn horaa lagugu sheegay maxay ahayd ashahwatu wadunuubi soomaahayn labadaas kusoo angegay mar qofka inuu labadaas ka ilaaliyo weeyaanoo markasta uu ka dadaalo weeyaan mhm. markaa dikriga ilaahay iyo xuska alle iyo daacada qoftu ka tago qalbigu angegaya qofki marka wuxuu doona xoolaa haystee hadduu qalbigu xiran ya angegan yahay hadde ma nasanayo oo qofku waa meelba meel baala meel buu laayahay qofka qofka hadduu qalbiguusan fadhin qofku meel buu laayahay qalbiga wuxuu ku degaa bidikri illaahi tadmainu lquluub alaa aladiina aamanuu wa tadmainu quluubuhum bidikri illaahi alaa bidikri illaahi tadmainu lhee quluub weeyaan wasaa'ir alacmaali xaggaa marka wuxuu kaga baxay masaladaas wasaa'iru alacmaali acmaasha dhammaanteed laa tukhallisu qofkii ka dhici mayso qofkii ka dhici mayso oo ka ansixi mayso wey macnuhu ilaa maca niyati niye la jirankeed mooyaane xaysu halka tukhlasu la barax tirayo hiya niyadii la barax tirayo haye wasaa'irul acmaali acmaasha idilkeed laa tukhallisu ka gudi mayso qofkii oo ka ansixi mayso oo la dhihi mayo qofkii ka ansaxdo ilaa maca niyati niyo la jirankeed mooyaane niyahee la jirankeed mooyaane xaytu halka bay ansaxaysaa niyadiina tukhlasu la barax tiray hee hiya niyadii la barax tiray warkaamaa ku dhacay marka laba masalo shukuu kuu sheegay kow acmaasha la samaynayo inay niyad u baahan tahay niyadduna inay u baahan tahay ikhlaasina u baahan tahay labada masalo shukuu kuu sheegay raximah allahu tacaala haddaba fasaxix toosi anniyata niyadii toosi qabla alcamali camalkii ka hor falkii ka hor niyada toosi horta niya saxiixa la imow wa'ti lana imow bihaa niyaddii la imow maqruunatan xaal ee tahay niyadu mid la xidhiirta bil awwali falka horaantiisa la xidhiirta ficilka horaantiisa ee la xidhiirta wa in tudim haddaase joogteyso xataa balaqta ilaa ka gaartay wa intu dim haddaad joogtayso hiya niyaddii haddaad joogtayso xataa balaqta ilaaad ka gaadhay aakhirahu aakhiral wey ficilkii ama aakhiral camali camalkii dhammaadkiisa aad ka gaadhay xusda xusta waad koobsatay athawaaba ajarkii waad koobsatay kaamilan xaal uu yahay ajarku mid dhammaystiran fil aakhirati aakhiro saddexda ambiyad waa isla socdaanoo shiikhu wuxuu yidhi beedka koowaad wasaa'irul acmaali acmaasha idilkeed laa tukhallisu ma gudayso ma soconayso ma fulayso oo wey fushi la dhihi mayo wey ansaxda la dhihi mayo ilaa maca niyati niyo la jirankeed inuu yahay mooyaane hadda acmaasha oo dhan niyad looma niyad hee niyad looma looma shardiyin soo maa yaa qofka waxyaabaha laga rabaa qofka waxyaabaha ku waajibkaa laba arrimood weeye shay waajiba oo taacaa in laga rabo iyo shay la waajibiyey inuu saga e fogaado ka tago soo maa hadda qofka zinada iyo waxyaabaha xaaraanta maxaa lagu waajibiyey maxaa lagu waajibiyey inuu ka fogaado soo maahan marka inuu ka fogaada niyad may u baahan tahay waa maya marka waxyaabaha tarkiga ah waxyaabaha waajibka ah oo waajibnimada la laisku waajibay ataa in laga fogaado laga tago niyad uma baahnaayo warkaama ku dhacay laakiinse hadduu ajar ka doonayo waa inuu niyeystaa warkaa ma ku dhacay laakiinse in laga tagaa in laga tag eeg in laga tagaayo hee niye shardi u maaha ma ku dhacay laakiin markuu ka tegaya hadduu niyeysto ilaahay dartii inuu uga tegayo shaygan oo ma garanaysaa amarka ilaahay inuu fulinayo marka ajarkeedii wuu helaya marka ma ku dhacay marka waxyaabaha tarkiga ah ayaba qofka lagu waajibiya laba arrimood waaye ficil iyo iyo tarki soo maa inuu shay sameeyo iyo inuu shay ka tago shaygii inuu ka tagaahi shardi umaaha hee niyaddu shardi umaaha xagga ma soo gelayso marka xaggan hee soo geli mayso shay uu qofku soo dhacay inuu celiya soo waajibku maaha yah soo waajibku maaha shaygaa marka shaygaas waajibka ahi inuu nida la yimaado waxaan niyeysanayaa shaygii aan soo dhaxay inaan celinayo hee meesha kuma jirdo marka maxaan leenahay wixii tarki ah niyada hee niyad geli mayso laakiinse hadduu ajar ka raba hee maxaa la rabaa hadduu ajar ka raba maxaa laga rabaa inuu niyeysto inuu magaranaysaa ajarka doonayo waaya xagga marka waxaa soo hosgelaya waxyaabihii mubaaxa ahaa waxyaabihii magaranaysaa nahyi ah oo lagaa reebay waxyaabihii makruuha ahaa waxaasoo dhan xaggaasay soo gelayaan warkaa ma ku dhacay qofka hadduu markaas samaynayo niyadu shardi u noqon mayso laakiin hadduu rabo inuu ka tago hee hadduu rabo inuu ajar ka helo waa inuu waa inuu la yimaadaa oo tusaale ahaan qofku hadduu cunto cunayo beedbeed sheegi doona waa ku tegi doonaa qof hadduu cunto cunayo waa mubaax shayga mubaaxa marka inuu sameeyaa ajar ka helimayo laakiinse shaygii mubaaxaha inuu hadduu rabo inuu ajar ka doonayo maxaa laga rabaa marka inuu niyeysto tusaale ahaan cuntada inuu cunayo inuu ku xoogaysto daacada ugu xoogaysto ajar buu ka helayaa markaa idankaale reerkiisi inuu xidhiiriyo oo magaranaysaa hawshii reerku isu guursadeen oo magaranaysaa in laysku istimtaacay inuu la yimaado istimtaacii ajar ka helimayo saa soo maa laakiinse hadduu niyeysto inuu ajar ka helo yaa ajar baa loo qoraya ina ilaahay siiyo inuu ilaahay siiyo markay asaga iyo islaantiisa kulmayaan hadday u niyeystaan in ilaahay subxana wa tacaala ubad fiicanoo xalaala u siinayo cibaadada ilaahay ku dadaalaya dhowrsanaan magaranaysaa ay niyeystaan ajarkii qaadanayaan markaa soo ururi masaladoo waxyaabaha tarkiga maxaan idhaahnay ama waxyaabaha mubaaxa ama tarkiga ama makruuha maxaan leenahay in laga taga ama la sameeyaay hee niyadu shardigu maaha warka ma ku dhacay laakiinse qofka hadduu ajar ka rabo maxaa la rabaa inuu niyeysta maxaa soo haray waxyaabihii la sameynayay waajibkaa soomaa waxyaabihii la sameynaya waajibkaa culimmadu qaacida u sameeyeen oo waxay yidhaahdeen qaacidada halkan beedka marka shiikhu uu tilmaamayo waxyaabihii waajibka ahaabaa soo gelaya horta xaggaasaan ka bilaabayna waxyaabihii waajibka ahabaa hee soo gelaya soonkii salaadii xajkii sadaqadii sekadii waxaasan xagee soo gelayaan halkanay soo gelayaan wey waaya taasaa marka shardiga meesha ku imaanaysa ay tahay wey wasaa'ir alacmaali acmaasha idilkeed laa tukhallisu ma gudmayso ma fulayso oo ma ansaxayso ilaa maca niyati niyo in lala jirsiiyo mooyaane niyo la jirankeed mooyaane xayu halka tukhlasu la barax tiray hiya niyadii la barax tiray oo markaa niyadiina barax laada baa la rabaayo dee qofku inuu ilaahay dartiina u samaynayo shayga cid kalena u samaynayo socon mayso soo maah socon hee socon mayso oo qofka waxaa la rabaa inuu u sameeyo laba arrimood in laga helaa la rabaa khaalisan sheega inuu khaalis yahay saafan inuu saafi yahay labadaasa laga rabaa inuu khaalis yahay oo liwejhilaahi u samaynayo saafina inuu yahay oo nebiga uu ku raacay sala allahu calayhi wasalam ayaa la iska rabaa wey haddaba labada haddii la doonayo niyaddii camaashii waajibka ahayd oo daacada ahayd markii lala imaanayay inay niyad u baahan tahay mooyaane idkan inaysan ku soconaynin kow niyaddiina inay u baahan tahay hee in khaalis la dhigoo la barax tiro markii intaa laska helo laiska doonayo maxaa la rabaa marka fasaxix fasaxix toosi anniyad niyad toos niyad toosan la imow niyadii toosi qabla al alcamali camalka horaantiisa tusaalahaan salaad markaad tukanaysid fasaxixi niyata niyadii toosi horta niyo khaalis oo ilaahay inaa u tukanaysa hee keen qablaal camali camalkii horaantiisa niyadii saxiixi wa'ti lana imow bihaa niyaddii la imow maqruunatan xaal ay tahay mid lala xiriiriyey bilawali ay awalil camali weeye camalka horaantiisa lala xiriiriyey ayadana kayn weeyaan oo shiikhu wuxuu tilmaamay xaggan laba arrimood niyaddii in la saxiixinayo camalka horaantiisa marka niyadda dee markii la saxiixinayaahy waxay u baahan tahay inay khaalis noqoto wataan soo tilmaamnay awal camal in la xirtana waxay u baahan tahay niyaddii intaadan ficilka ku dhaqaaqin inaad soo xirato tusaale ahaan markaa weysaysanayso awalu camalihi salaa waxaa ugu horeeya waajibka ugu horeeya waa wejiga in la xirto in wejiga la dhaqo sooma ahayn wejigii dhaqidiisa awalkeedii inaa ku bilowdo salaad baad tuganaysaa salaadii xirashadaa xiranaysid awalkeeda markaad xiran allah akbar aad leedahay salaadan waxay tahay inaad niyeysatid inay salaad waajiba tahay tusaale ahaan salaad waajiba inay tahay duhurna tahay ma garanaysaa inay salaad tahay duhurna tahay waajibna tahay inaad niyeysanaysid wakaa macnuu awal ficil inaa xihanaysid haddaa marka ficilka ku dhaqaada dhexdeeda aad niyadda la imaanaysid marka sheikhu wuxuu ku leeyahay ma ansaxayso xaggaa markii la marayo marka culimmadu way qeybiyeen shayga niyaddan awal camal in lagu xiraayo camaashi oo dhan miyaa la yska rabaa waxay yidhaahdeen camalkan waajibka a qofku la imaanayo camalkan waajibka ah oo uu qofku la imaanayo hadduu yahay camal ficilkiisa ku imaanaya inuu asagu qabanayo salaaddii buu tukanaye salaadda markuu rabo salaadda awalkeeda miyaad iska imaanaysaa waa inuu asagu bilaabo soo maa yah haa markaasoo kale shaygan waajibka ay niyadda u baahan hadduu yahay shay ficilka qofkan ku xiran fiiri shay ficilka qofka ku xiran hadduu yahay khasab waxaa markaa awaluhu in niyaddu ay timaado ayaa khasabaha maxaan yidhi haddii shaygan hee camalkan waajibkayo niyadda u baahday hadduu yahay camal samayntiisu ay ku xiran tahay qofka inuu asagu bilaabo maxaan leenaha maxaan leenahay markaas awalu camalihi ama awaluhu in niyaddii la yimaada ayaa markaa waajib noqonaysa oo imaanaysa kow laakiinse camalka hadduu qofku camal kasta uu qofkan uu asagu qaban karo cid kalena u dirsan karo markaas awaluhu looma waajibin ama looma shardin in la niyeysto awalu camalihi in niyada la yimaada looma shardin tusaale ahaan sakadii sakadii aduu suma qabsan kartid yaa cid kalena suma dirsan kartid marka camal kastoo niyaabo gelaya xagga maxaan dhahaynaa laba arimood hadda sheegnay camal kastoo qofka asagu bilaabayo awaluhu inuu niyada la yimaadaa waajiba taa waa masalo salaadii baa kow ka ah xajkiibaa ka mid ah xajka maciid baa kuu bilaabaysa xajka qofka wuu xajinaya marka la dhahayo aduu inaa bilowdaa buu ka bilaabmaya soomaa inaa xirato labeyka aad tiraahdo buu ka bilaabmaya xajku sax walaalaa yaah wakaa taabaa masaladaas camal kastoo niyaabo gelaya oo cid kuu qaban karta ayadana waxaan leenahay niyadu khasab maaha awaluhu inay gasho tusaalahan sikadii oo kaleeto sikada adaa qaban kara cidna udursan karta soo maaha haddaa cid ursaniyo sikadaas iga bixa aad tiraahdo markaa leedahay niyo waxaan ku wakiishay sikadii inaad iga bixisid oo xoolahga sikada ka bixisid markaa u wakiilinaysaa niyadii sikada sii xiran ka dha oo la imaanaysa ee lagugu shardimayo maalinka uu bixinayo hee inaan niyadda la timaadid maxaa yeele maalinku bixinayo maba gedan kartidba sodaa soo maa dad adoo garwajaa tira wargeelaygii waxaan ku wakishay sekadii inaad ka bixiso ma fahamti ad waa joogtaa geelaagun wuxuu joogaa tusaale ahaan barisalkeeda yaaba gaarayaba markaasoo kale waxaan leenahay maalinka uu bixinaya waa inuu ku yidhaahdaa hadda niyeyso haddaan bixinayaaye maya niye mutaqadima markaa imaanaysa maxay imaanaysa niyo hee mutaqadimo ka horaysa ka horaysa bixintii sakada la bixinayay masalada sawrori waagaana arki doonnaa maxaan leenahay camal kasta oo niyaabo gelaya in niyadu marka ugu horeyso camalka la qabanayo la yimaado hee looma shardin ee eh, maxaa maxaa la imaan karaa niyo mutaqadimo ka horeysa camalkii baa la imaan karaa warkaa ma ku dhacay sida sekada iyo wixii la halmaalo oo kaleeto soo ururi marka masaladan waaya fasaxixi niyata niyadii saxiixi qabla alcamali camalka horaantii waatilana imow bihaa niyadii maqruunatan bilawali ayadoo amid ah hee awalkeeda xiriirta niyad waa garanaysaa niyatu luqata alqasdu weeye sharcana maxaa weeye Eh, qasdu shayi muqtarinan bilficli shayga in loo qasto niyadda la gashto ficilna lagu daro haddii niyadda keliya agashto ficilna la imaan maxay noqonaysaa casmi bay noqonaysaa ficilniyo lama yidhaahdo xukunkeedu waa waajib waxyaabaha niyada u baahan in la yimaadaa waajib weeye maxalkeeduna waa qalbiga waan soo sheegnay keyfiyada loo xiranayana hadba shayga la imaanaya ku xirantaa haddaad salaad xiranaysa salaad waajib hadday tahay salaad waajib ah oo hebilaayaa hadday sunno tahay salaad sunna oo hebilaayaa eh, salaad hebilaayaa keliya baa xiranaysaa sunno in la yidhahdo khasab waqtigeeda waa awal waajibaat shayga waajibka horaantiisa ayay niyadda la xiranayaa shardiga niyadda loo xiranaya islaamu naawi qofka islaam qofka niyeysanayo niyadda xiranaya waa inuu muslim yahay gaal waxba ma niyeysan karo gaalku hee niyadu kama ansaxdo maxaa yeele shuruudda niyada maxaa ka mid ah qof wax niyadsanaya inuu muslim yahay marka niyad marka laga hadlaya waxaa laga hadlaa tacriifkeeda waqtigeeda xukunkeeda maxalkeeda shardigeeda iyo qasdigeeda lixdaas masala laga hadlaa maxaa niyad marka laga hadlayo kow tacriifkeeda niyad waxaa yidhahdaa qasdu shayi muqtarinan bilficli xukunkeeda laga hadlaa xukunkeeda waa waajib waxaa laga hadlaa dee maxalkeedu maxalkeedu waa qalbiga waxaa laga hadlaa waktuhaa gorma waqtigood yimaadaa awal waajibaad waxyaabihii la imaanaya niyadda awalka in la yimaado waxaa laga hadlaa shardigeedu muxuu yahay islaamu naawi qofka niyeysanaya inuu yahay qof muslina ah inuu yahay maxaa kaloo laga hadlaa ujeedka niyadda loo xiranayo muxuu yahay ujeedka niyadda loo xiranayo waxa weeye in la kala saaro caadada dhaqanka iyo cibaadada qofkasma forofoorsan karo ha sooma dhici karta saaga qof inuu soomay saaka inuusan waxba cunin ilaa ya maqrib sooma dhici karo qofna saaka inuu soo niisto inuu soobo labadaba saaka waxba maysan cunin laakiinse midna waa sooman yahay midna ma soomana maxaa kala saaray niyadda marka liltafriiqi bayna alcaadati waalcibaada baa ujeedka niyadda uu yahay shiikhu marka intaa markuu kuu sheegay mas'alo la yaab luu ku daray wuxuu ku yidhi wa in tudim haddaad sii joogtayso niyadii xataa balaqta ilaa ka gaarayso aakhirahu aakhiral camali camalka meesha ugu dambaysa xusda waxaa wada qaadata athawaaba ajarkiibaa qaadata kaamilan xaalwiyaa fil aakhirati maalinka aakhiro xaggana masalo labaadbu masalo labaadu niyada hosan buu ku sheegay wuxuu ku yidhi niyaddii gormay waajibtay buu ku yidhi awalu awal camal sooma markaa salaaddii duurka xidhanaysay niyaddii gormay waajibtay awal ficla sooma allahu akbar markaan lahayd baa waxaa waajiba inaa xirato salaadan inay salaad tahay waajiba oo salaad duhura ayib su-aasha imaansa waxay tahay ma waajib baa ilaa salaada intaan ka baxay niyadiina qalbiga ku sii hayo shiikhu wuxuu yidhi maya arrinkaasi waajib maahe waa sunne warkaa ma ku dhacay yah laakiinse maxaa waajibah waxaa shardiya ah. shiikhu wuxuu ku yidhi fiiri marka wain tudim haddaad sii joogtayso xataa balaqta ilaa aad ka gaaraysa aakhirahu aakhira camali xusta waxaa qaadatay athawaabe ajarkii kaamilan xaaluya soomaayan fil aakhira aakhiro xagga marka maxaa ka fahamtay inaad niyadii qalbiga kugu jiday ilaa salaada ka baxayso aad hayso waajib kuumaa laakiinse haddaad intaad dadaasho niyaddii ay kuu joogto ilaa intaad ka baxayso salaada yaah ajarkii oo idil baad qaadatay buguya xagga markaa dadku labo qaybsamayaan dadku waa labo mid markuu niyeysto salaadii salaad waajib oo duhra inuu tukanayo iskaba baxayba muxuu soo miirsaday assalaamu calaykum kusoo miirsaday ninkaas maxaa leena niyaddii way u jirtaa laakiinse hee niyadduu soo xirtay way u jidhaa laakiinse mudaawamadii baa ka maqan warkaa ma ku dhacay iyo nin markuu allahu akbar yidhaahday ilaa intuu ka baxayay niyadda qalbiga ku haystay meel kale aan u leexan labada qof salaaddii way tukadeen salaaddii way ka ansaxda laakiinse midna althawaaba kaamilan buu helay maadaama niyaddii uu wadahayey midna ajarkii wuu helay laakiinse kana kae ka ajar badnaanaya kana ka ajar badnaanaya xagga marka waxaan ka fahmaynaa qofka hadduu niyadda marka hore xirto salaaddii inay ka ansaxayso laakiin inuu niyad sii joogta yahay inay sunno tahay shardi baase meesha jiro ah niyaddu waxay ku ansaxaysaa ilaayo salaadu inta laga baxayo wax niyadii lid ku ah inaadan keenin baa muhiima waa fahamsoomahan khasab maaha niyaddii inaad ilaaya salaada ka baxaysa aad joogto laakiinse maxaa khasaba niyaddaa wax lid ku ah inaadan keenin haddaa markaa salaada dhexdeeda maraysa haddaa niyeysato salaadaan isaga baxo maxay lid ku tahay niyaddaa soo niyeysatay markaa salaaddii waa burtay marka muhim waxaa ah salaadii wax lidku ku ah inaadan keenin warkama ku dhacay laakiinse inaad sii joogtayso ilaa a ka baxay salaada ayadu waajib maaha buu ku yidhi sheekhu raximah allahu tacaala waaya wa niyatu niyadii sideedaba niyaddii iyo walqowlu hadalkii iyo uma kadibna alcamal iyo falkiiba saddexdaasi niyadda iyo hadalka iyo falku bikayri wifqi sunnatin sunno waafaqideed wixii aan ahayni laa takmulu lama tirsanayo ma tirsamayso wax tirsan hee laa takmulu ay laa tasixu wey macneedu ma ansaxayso wey macnuhu waniyatu niyadii iyo walqowlu qowlkii uma kadibna alcamalu iyo camalkii bikayri wifqi sunnatin sunno keyrkeed waafaqsanaa hee laa takmulu mid ansaxaysa ma ahan wey hiya taasi alaafadaasi mid ansaxaysa hee ma aha xagga marka waxaa ka fahamnay qofku markuu rabo inuu waxaan inay ansaxaan uu doonayo in looga baahan yahay laba arrimood aan soo sheegnay khaalisan sawaaban baa laga khaalisan sawaaban khaalis mid ilaahay dartii loo sameynayo sawaaban ahoo muwaafiqan lisunnati sawaab maxaa laga wadaa muwaafiqan lisunnati sunnada raacaya wax cusub baad sa keensanayaa hee lagaa yeelimiyo weeye man lam yakun man man lam yakun qofkii aan ahayn yaclamu mid og daa arrinkaas aan soo sheegay oo niyadda ku saabsan iyo wixii ka horeeyey falyas'al ha weydiiyo cid garanaysa ha weydiiyo man lam yajid qofkii aan helin mucalliman cid bartaa qofkii aan helinna falyarxal ha rixlaysto ha safro cilmiga ha u safro ha barto safar ha u galo man lam yakun qofkii aan ahayn yaclamu mid yaqaan daa arrinka aan soo sheegay yaa oo axkaamtan soo tilmaamay ciddii aan garanayni falyas'al ha weydiiso ciddii garanaysa ha haka soo fadhin hadduu shaygu waajib ahaana inuu weydiiyaa waajibah hadduu shaygu sunno ahaana inuu shaygii warsado ayaa sunna ah warkaama ku dhacay man lam yajid qofkii aan helin mucalliman qof waxaas bara qofkii waayana hee falyarxal ha safro oo meeluu ka soo helayo cid barta hee ha aado weeyaan mhm, marka qofku inuu shaygii jaahil ka yahay dhammaantii ama shaygii qayb ka mida ah uu jaahil ka yahay shayga ku xirantaa shaygu hadduu shay waajib ahaa uu yahayna waxaa waajib inuu weydiiyo oo cid weydiiyo hadduu shayga shay sunnaa uu inuu ciddii hee ku dhaanta uu weydiiyo hadduu cid waayahay maxaa markaa lagu khasban yahay inuu dhaqaajiyo oo hee u doonto iska soo fadhin buy cilmi raadso wey macnu haddaa meeshaad degan tahay aa cilmi ka weydo ka doon meel aa ka helayso weeyaan oo saxaabigii iisoo qabo jaabir bn cabdillaah radia canhu bil meel loo socdaa ayuu safar u galay hal xadiis inuu soo barto hal xadiis inuu ka soo barto cabdullahi ibnu unays yah ayuu bil u safray weeyaan cuqba ibnulxaaris makaya madiine ayuu u kala safray hal masalo soo bartay hal masalo tusaale ah hal masalo inuu soo barto marka qofku waa inuu u safraa shaygan inuu doonto oo hee fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wa taacatun alla ka cabsi wa taacatun daaca samayn oo miman cid xaggii ka ahaatay ya'kulu cunaya xaraaman xaraaman xaaraan cunaye wa daacatun daaco yaa alla ka cabsi iskale wa taacatun alla ka cabsi alla ka cabsigaasoo miman cid xaggii ka ahaanaysa ciddaasoo hee ya'kulu cunaya xaraaman xaaraan cunahaya mithlulbinaai weeye khabarka halkaasuu dhacaya mithlulbinaai weeye dhismo oo kale weeye kaas daacadaas mithlulbinaai hee dhismo oo kale weeye daacadaas binahaasoo yujcalu ama mithlulbinaai dhismo oo kale weeye xaal binahaas yujcalu la yeelay oo laga dhisay fawqa mawjin hir korkii laga dhisay badda hirkeedaso garamaysaan korkii guri laga dhisay maxaa ka haraya marka nin xaaraan cunaya cunid keliya maaha xaaraan cabaya xaaraan xiranaya meel xaaraana seexanaya waa laga hadlayaa oo haddana daacaysanaya daacadaas waxay la mid tahay hir bad hirkeed nin guri ka dul dhisanaya marka daacadaas ma jiraysaa wy macnuhu maya ah, xadiiskii nebiga uu tilmaamay alay salaam tilmaamahayaayo ninkii ahaa ashcaa aqbara yamuddu yadayhi ila asamaa muxuu dhahaya yaa rabbi yaa rab omatcamuhu xaraam omalbasuhu xaraam waqudiya bilxaraami faanaa yustajaabu lahu see loga ajiibahaya waaba laga ajiibaya sooma qofku marka hadduu xadiis hadduu cunahayo hadduu xaaraan cunayo xaaraan cabahayo dhar xaaraana gashanahayo cawrtiisuu korinahayo ilaahay aamano hadduu daaca samaynayo buu ku yidhi sheikhu raximah allahu tacaala laga aqbali mahayo xadiiska nebigana tilmaamayo muxuu ahaa xadiiska nebi alai salaam muxuu adika nebigu ninkii ashcath aqbar ahaa igu soo celi muxuu ahaa yaah yamuddu yadayhi ila asamaa yah muxuu ka bilaabanaya yah uma dakara arajula yutiilu safara soo ma yutiilu safara safarka waxyaaba ducada aqbal ka mid yahay ashcasa waa buur babaasaysan yahay ka buuqataayo ilaahay waa u naxariisanahaya aqbara waa booraysan yahayo boor baa ka buuxa ashcad waa basaas baa haysa aqbarna maxaa weeye boor iyo habaas baa ka buuxa yamuddu yadayhi ila samaa cirku gacma u taagayaa afar masalaha isugu tagtayo ducada lagu aqbalo yamuddu yadayhi ila samaa kadib muxuu dhahayaa yaa rabbi yaa rabbi waa masalo shanaad yaa rabbi yaa rabbi buu dhahaya ninkaas hee wa xaraamun wa xaraamun wa bilxaraami xaaraan baa lagu soo koriyey fa annaa yustajaabu lahu see looga aqbalahayaa kaasoo kale laga aqbali mayo wey su-aal la yaab wey fa annaa yustajaabu qofku hadduu xaaraan cunahayo khatar buu ku sugan yahay tanna intaasa tilmaamaysaa wa taacatun alla ka cabsi alla ka cabsigaasoo minman cid xaggeed ka imaanahaya ciddaasoo yaakulu ma garanaysaa cunaysa xaraaman xaaraan cunaysa mithlulbinaa'i weeye alla ka cabsigaasi mithlulbinaa'i dhismo oo kaleeto weeye xaal dhismahaasi yujcalu la yeelahayo beynahee fawqa mawjin fawqa mawjin la yeelayo ii sheeg hir korkii la yeelayo weeyaan hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin